الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعن كجر عرضك إكراها laba qaybood bay lagu qaybiyey oo xanafiyadu ay u qaybinayeen qaybtii hore ayaan ka waa ikraaha iyo qasabka aankalibka iyo qasabku yacnii aanu dhibaato gelnaynin qofka waxaan samayntiisa wa huwa yakuunu wuxuu noqdaa bimaa shay laa yufawitu nafsa nafta aan tagsiinaynin aw cudwan minhaa xubin ka mida aan tagsiinaynin ka darbi garaaci aw bilxabsi ama xadhiggii weeye wa laa yufsidu اlikhtiyaara doorashadan ama kaasi walaakin yucdimu ridaa raallihashaha ayuu tiraayo meesha ka saaraa waidaa lam yafsud bihi likhtiyaaru ikhtiyaarkii waxaanu ula fasahaadin bicadamin idiraari idiraar u dhibaato waayaan jirin ilaa mubaasharati maa shay la iyo la ibaatinkii ukriha calayhi lagu dirqiyey wa litamakunihi waxa uu makansanayaayoo suurtagal u ah min asabri inuu ku sabro calaa maa hudida bihi waxaa loogu hanjabay bikhilaafi alawali ka hore ayaa khilaafsan <clears throat> waxa uu leeyahay sheekhu midna waa ikraah mulji ah oo qofkan markaas aan u gelinaynin oo aan u dhibaato gelinaynin waxaa lagu qasbaya inuu sameeyo waxaan u noqdaa buu leeyahay marka waxaan lagugu hanjabayo ee lagu leeyahay waxaa haddaad samayn weyda waxaasaan kugu samaynaya waa waxaa nafdiisana tegsiinayno nafdiina aan ka saaraynin xubin ka mida aan ka saaraynin waa saa garaac iyo xabsiga waan ku dhegadayn doonaa ama yacni waan ku xidi doonaa oo kale weeye marka uu noocaas yahay ikhtiyaarka iyo doorashada ma fasahaadiyo raalli ahaanshaha ayuuse meesha ka saaraa oo qofkii ikhtiyaar waa leeyahay oo ikhtiyaarkiisi waa joogaa laakiin raalli ahaanshii baa maqan waxaanu ikhtiyaarku fasaadi waayay buu leeyahay waxaan loogu hanjabaya ama garaacan amaba xarigani wax markaa u dhibaato gelinaya maaha inuu la baashiro waxaan lagu qasbayey oo wuxuu awoodaa inuu iskaga sabro waxaa lagu hadinayo lagu hanjaba inuu yidhahdo bari garaac u hagaage ama bari xidh inuu yidhaahdo waxa anigu aad igu qasbaysaanu samayn maayeen laakiin kii hore dee ama nafda ayuu ka saarayey ama xubin ayuu markaa ka jarayey sidaa daraaddeed wuxuu markaakaasi ku qasbanaa oo markaa u dhibaato gelinaya inuu ficilkaa lagu qasbayo la yimaado isagoo dee nafdiisa dhowranaya ama xubinkaa adikraaha khayru lmulji wa huwa yakuunu wuxuu noqdaa bima laa yufawitu nafsa waxaan nafda tagsiinaynin ow cudwan minaha baxbay ka mid aan tagsiinaynin ka darbi garaaciba wayaawi xabsi ama xarigii wahuwa laa yufsidu likhtiyaara doorashadana ma fasaadiyo walaakin yucdimu ribaa riba raallihashaha ayuu meesha ka saaraa wa inamaa lam yafsud bihi likhtiyaaru doorashadu waxaanayuu la fasahaadin wa licadami idiraari idiraar iyo dhibaato ayaan jirin ilaa mubaasharati maa shay labaashiridii ugriya calayhi lagu qasbay waa litabakunihi waxau uu makansanayaa oo suurtagalu ah min asabri inuu ku sabro calaa maakii hudida bihi loogu hanjabay bikhilaafi ilawali kole ayaa khilaafsan hal yunaafi likraahu alahliya ikraahu miyuu anfiayu meesha ka saaraa ahliyaddii alikraahu ikraahu sawaun kaana mulji'an ahaya aw hayra mulji'in ahaya laa yunaafii ma anfiya alahliyata binawcayha ahliyadeeda labadeeda noocba mada anfiyo meesha kama saaro walaa yuujibu mana waajibiyo suquuط alkhiaabi khiaabkii inuu dhaco can ilmukrahi kan mukraha alfaacili ka samaynaya ama wajhu cadami munaafaatihi anfin la-aantiisa wejgeeda lilahliyati aanu anfinayni binawcayha labadeedii noocba falأnnaha ahliyadu haabitatun waxay ku sugantahay bidimati iyo wاlcaqli iyo wاlbuluuqi walikraahuna laa yukhilu ma dhibayo bishay minhaa mid ka mida wa ama anahu laa yasqudu bihi اlkhiطaabu khitaabkii inaanu kaga dhacayni cani اlmukrahi kan la qasay alfaacilika sabaynaya falianna maa ukriha calayhi waxaan lagu diqiyey qad yakuunu ityaanuhu laybaatigiisu xaraaman caleyh inuu ku noqdaa waa la arkaa xataa idaa facalahu xataa idaa facalahu hadduu sameeyana asiba uu ku dembaabayo kalqatli dilkii iyo wazinaa weeye waqad yakuunu fardan caleyhi faran inuu ku noqdana waa la arkaa xataa idaa lam yafcalhu haddii aanu samaynina asiba uu markaa ku dembaabayo ka shurbi alkhamri waaba khamriga cabitaankiisii wa akli lmaytati iyo baktiga cunitaankiisii waqad yakuunu ruksatan ruksa inuu noqdona waa la arkaa xataa inahu idaa facalahu markuu sameeyo lam yaasam aanu ku dembaabaynin wa idaa sabara markuu ku sabro oo walam yafcalu aanu samaynina kaana maajuuran wuxuu noqonaya mid la ajri siiyo ka nudqi ku hadalkii wahuya bikalimati lkufri iyo waitlaafi maali lgayri cid kale hantideeda baabiinteeda wakulu dalika kaa dhammaantii ay alxurma walfardi walruksa saddexdaasi calaamatun waxay calaamooyiin lihubuuti lkhiaabi khiaab inuu sugan yahay fii xaqi lmukrih kan laga sugay xaqiisa alfaacil wa kownuhu heshiisa mukhaaaban uu yahay na waxaa tusinaya lianna hadihi lashyaa ashyaadani laa tahbutu ma sugnaato biduuni khitaabi takliif khitaabkii takliifka oo meesha ka maqan ma sugnaato waxau sheekhu leeyahay ikraahu ahliyadii miyuu meesha ka saaraa waa su-aal markaa wuxuui sheekhu ikraahu ama ikraah muljia ah ha ahaado oo kii markaa qofka loogu hanjabayey in nafdiisa la jari doono ama xubin laga jari doono ha ahaado ama khayru mulji ha ahaado oo kii masalan garaacii iyo xadhiggii loogu hanjabayeyba haad midku doono ahliyadii meesha kama saaran labadeedii nuucba ahliyat lwujuubkii iyo ahliyat ladaagii midna meesha ka saari maayo khitaabakiina lagula khitaabayay dee takaaliifdiina qofka mukrahahee isagu waxaan samaynaya kaga dhici maayo haddaba si aan u anfinaynin ahliyada labadeeda noocba u anfihayni waxa weeye waxay ku sugan tahay ahliyaddu ay ku sugan dima oo wujuubku ahliyatul wujuubku dimada ayay ku sugmaysay ahliyatl aadaana waxay ku sugmaysay caqli iyo qaangaar dimadiina waa joogtaa caqligiina waa jooga qaangaarkiina waa joogaayo waxbaa ma yeelayo marka ay kala ahdeen inaanu khitaabkii kaga dhacaynin oo qofkan inuu yahay qof lagula hadlay markaa khitaabkii sharciga waxa isaganayna tusinayaa waxaan lagu qasbayo ee la leeyahay samee ayaa mar wuxuu noqonayaa inuu waxaa sameeya waa ka xaaraan oo inuu ikraahayo waxa u adkaysto lagu samaynayo ayaa laga maarmaana waxaan lagu qasbaya inuu sameeyana waa ka xaaraan masalan waxa lagu qasbayaa mase hadduu sameeyo uu ku dayay dilka oo kale haddii lagu yidhaahdo qofka haddaad dili weydo adigaan ku dilayaa kuma bannaana inay qofkii dishood ku dhaqaaqdaa waayo nafdaad iyo nafdiisu waa isku mid nafdanaad jalayseed nafdaada ku furanayso iyo nafdaadu waa isku mid markaa mar hadday kuu joogto haddaad qofkaa dili weydo adigaan ku dilaya kuma bannaano markaas waa ka xaraan qofkii inaad disho ziradii ruuxa dumara ka siraysa haddii lagugu dirqirayo iyaduna ma bannaana labadaasi bixaalinba iyadu kuma bannaanado ikraah kuwana xaaraan bay noqonayaan waxaa jira waxyaala faral ku noqonaya inuu sameeyo oo hadduu samayn waayo uu ku dambaabayo masalan waxaa lagu leeyahay waa lagu dilayaa haddii aad khamrigaa cabbi weydo ama baktigaa haddaad cuni weydo yacni taasoo kale faral bay kugu noqonaysaa inaad darigaa khamrigaa cabto ama baktiga aad cunto oo aad nafdaadii walaaga ku badbaadiso marna ruqsa ayuu noqdaayoo inuu markaa sameeyo hadduu sameeyana ku dambaabi maayo hadduu sabro u adkaysto oo uu samayn waayo oo dee fawixii sidaa lagu sameeyana ma'juur buu noqonayaayo mid laga ajirisiiyo waa ku hadalkii kelimaddii gaalnimada yacnii kelimad gaalnimo keenaysa ayaa lagu leeyahay ku hadal waxaa lagu leeyahay hanti uu qofkana leeyahay baa lagu leeyahay baabii oo hanti a dalqabadsi baa lagu leeyahay ama dil baa lagu leeyahay hantidaa ruqsaad haysataayoo inaad nafdaada markaa dhibtaa ka fudaasood waxaa samaysaana waa ku bannaan tahay inaad tidhaahdo maya kuma dhawaaqayo kelimatulkufriga xoolaha qofka maayo wixii markaa lagu sameeyo oo adigu aad ajir ka heshaana way bannaan tahay haddaba wuxuu leeyahay waxaynu haynaa shay layidhi waa ka xaaraan iyo shay layidhi waa ku faral iyo shay layidhi waa rukso waxay calaamad u tahay in qofkan khitaabkii uu joogo khitaabkii sharciga uu ku dhacayo waxaa kaloo mukhaadab inuu yahayna tusinaya dee ashyaadani ma sugnaato khitaabu takliif la-aanteed ma sugnaato xurmadan iyo faralkan iyo waxyaaban ma sugnaan alikraahu qasabku سواء kaana muljian haya ow hayra muljiin hayaay laa yunaafii ma anfiyo meesha kala saaro alahliyata اليد binowcayha labadeedii noocba walaa yuujibu mana waajiyo suquuط alkhiaabi khiaabkii inuu ka dhaco can ilmukrahi ka la qasbaya alfaacil ee faacilka taftasari baa markaa hadalkaasa isu raaciyey mukrah kan markuu ismi mafcuul yahay ee la qasbayana faacil buu raaciyey waayo waa qofka waxaan lagu qasbayo samaynaya markuu bisiiqati ismu faacil yahay ee mukrihna wuxuu raaciya xaamil oo waa kan ku xambaaraya mukrih waa markuu ismu mafcuul yahay baan leh mukrih oo xaamil markuu waa ismu faacil saa daraaddeedu faacil iyo xaamil uu u kala raaciyey si aanay markaa isugu qaldamin amaa waju cadami munaafaatihi ama wejka inaanu anfinaynin lilahliyati ahliyadi binowcayha faliannahaa haabitatun waxay ku sugantahay ahliyadu bidimmati iyo walcaqli iyo walbuluq ayay ku sugnaata walikraahuna laa yukhilu bishay minha wax ka mida ah dhibi maayo wa ama anahu laa yasqudu bihi alkhitaabu khitaabku inaanu cala lmukrahi aanu ka dhacaynin alfaacil falianna maa ukriha calayhi waxa lagu dirqiyey qad yakuuna inuu noqdaa la arkaa ityaanuhu laimaantigiisu xaraaman calayhi xaaraan inuu ka noqdo ayaa la arkaa oo xataa idaa facalahu hadduu sameeyo asiba waa ku dambaabaya kalqatli iyo wazinaaba weeye waqad yakuunu fardan calayhi samayntiisu inay faral ku noqotaa la arkaa xataa anahu idaa lam yafcalu haddii aan u samaynina asiba uu ku dambaabayo ka shurbi alkhamri iyo waakililmaytati bakdi cunidiisiiba weye waqad yakuunu ruqsatan inuu noqdo ayaa la arkaa xataa anahu idaa facalahu markuu sameeye lam yaasam aanu ku dembaabaynin waidaa sabra markuu sabrana walam yafcalu aanu samaynina kaana maajuuran u noqonaya mid la ajri siiyo ka nudqi waa ku hadalkii bikelimati lkufri iyo waitiraadi maalilghayri xoola ay cid kala leedahay baabi'inteeda wa kullu dalika kaa dhammaantii ay alxurma walfardi wاlruqsa saddexdaasi calaamatun waxay calaamo yihiin lihubuuti اlkhiaabi khiaab inuu sugnaaday في xaqi lmukrahi kala qasbi xaqiisa alfaacil ee samaynaya waxaan wa kownu mukhaadaban inuu isagu yahay mukhaadab mid lagula khitaabin takaaliifdana waxaa iyadana tusinaya lianna hadihi ashyaa laa tahbutu ma sugnaato biduuni khitaabi takliif khitaabkii takliifda la-aantii ma sugnaato aharu likraah fi tasarufaati lmukrah waa raadka ikraahu uu ku sameeyo tasarufaadkii qofkan la qasbayey qabla bayaani ahari likraahi aharta ikraaha caddayntiisa ka hor oo ku sabaynaya fii tasarufaati اlmukrah alfaacil ay bayaani xukmi tasarufaatii tasarufaatkiisa xuggeeda caddaynteeda ka hor laabudda waxaa laga maarmaana min dikri alqaacida inaan qaacidada sheegno allatii tubna calayhaa lagu dhisayo axkaamu tasarufaati اlmukrah axkaamta ay leedahay tasrufaadka qofka la qasbay alfaacil ee waxaan samaynayaa sawaun kaana qowliya haatee ow ficliya ama ahaato ficliye faalqaacidatu cinda alxanafiya qaacidadaasi waxa weeye xanafiye agtood ana alikraaha ikraaha laa ahara lahu wax ahari uguma sugaanin fii ibطaali wa ihdaari tasarufaati اlmukrah burinta iyo haduryeelidda tasarufaadkii qofkan mukrahaa raadkuma leh alfaacil ee waxaan samaynayaa qawliyatan kaana aw ficliya ama haata mid hadal loo nisbeeye ama mid ficil loo nisbeeye haatee wainamaa aharu raadkiisu wuxuu noqonayaa fii tabdiili nisbati hadihi tasarufaat bedelidda u tiirinta loo tiirinaya tasarufaadka ilan xaamilakan ku xambaaray waa ina mkn hadday suurto gasho hadihi nisba oo fayahbut اlxukmu waa sugaanaya fii xaqihi fii hadihi اlxaala waidaa lam tumkin haddaanay suurtogeli anisbatu u tirin ila alxaamili loo tiiriyaana baqiya tasarufu tasarufkii wuxuu harayaa mansuuban mid loo tiiriyey ila alfaacili kan sameeyey wa habata alxukma fii xaqiha ayuu ku sugmin wainamaa tumkinu nisbatu nisbaduna waxay u suurtogashaa iyo tiirintu ila alxaamili kan ku xambaaray loo tiiriyo kulamaa amkana markastay ictibaaru lfaacili kan sameeyey in loo ictibaariyo aalatan aallo loo ictibaariyo lilxaamili kan xaamilkii qasbaya waxaan ku xambaaray inuu aallow yahay wacalaa hadihi alqaacida takuunu tasarufaati alfaacili waxay noqonaysaa munqasibata mid u qaybsam ilaa haydin ilqismayni labadaa qaybood maa tumkinu waxay suurtagal tahay nisbatuhu in loo tiiriyo ila alxaamili loo tiiriyo bijacli lfaacili faacilkiiba waxaa laga yahay alatan lahu iyo wamaa laa tumkinu nisbatuhu waxaanay suurtagaya in loo tiiriyo ilayhi xaamilka oo fa yabqaa wuxuu baaqi kumaanayaa mansuuban mid loo tiirin ila alfaacili ka sameeyey wa xukmuna calayhi korkiisa ayuu noqon faqad oo keliya waxau halkana sheekhu inooga hadlayaa aharta iyo raadka uu ku sameeyo qasabku qofkan mukraha tasrufaadka iyo waxyaaluhu samaynayo wuxuu leeyahay intaynaan caddaynin asarta iyo reedka uu ku samaynayo qasabku qofkan mugrahaa tasarufaadkiisa xukunka tasarufaadkiisa intaynaan caddaynin waxa laga maarmaana buu leeyahay inaan sheegno qaacidada lagu dhiso ee lagu dul socodsiiyo tasarufaadkii qofkan mukraha ee la qasbayo ama ha ahaato mid qawliga hadalkiisa qawliga ama ficligiisa haata bal qaacidada ku socoto horta inaynu garadhaaba laga maarmaanaa marka xanafiyaduna qaaciday leeyihiin qolyaha kalena qaaciday leeyihiin qaacidada xanafiyadu waxa weeye horta ikraahu wax ra ku leeyahay xagga burinta iyo xagga haduryeelidda tasarufaadkan mukraha ma jiro ama qowliyaata ama ficliya ha ahaato keliya ikraahu wuxuu un raad ku leeyahay waxaa dhacay ee qofka lagu dirqiyey cidda loo tiirinayo oo waxaa loo tiirinayaa kan xaamilka ah ee isagu mukriha wax ku qasbaya ayaa tasarufaadka loo tiirinayaa wa hadday suurtagal tahay in loo tiiriyaa dabeetana xukunkii waxaa dhacay isagaa oo keliya ayaa loo raacayaa haddii aanay suurtogelaynin kan ku xambaaree qasbaya ficilkan in loo tiiriyana waxa uu sameeyey isaga lafdiisa la qasbay ayaa loo tiirinaya oo xukunkuna isaga ayuu ku sugmayaa goorma ayaanay suurto gashaa in kan xaamilka ah loo tiiriyaa waxaa loo tiiriyaa mar kasta oo ay suurtagal tahay qofkan faacilkaha ah la qasbay in loo qaato loo ictibaariyo inuu aallownahaa isagu arrinkan iyo falkan dhacay inaanu wax kale ku lahayn laakiin aalle iyo alaab iyo hubuu adeegsaday uu ninkani marka ay suurtagal noqoto in saa laga soo qaado ninkan xaamilkaha qasbaya loo tiirinayaa markasta taasi aanay suurtogelayn isagaa loo tiirinayaa waxaanu yidhi sheekhu qaacidada markaynu ku soconno cinda alxanafiya tasarufaadka qofkan faacilkaah mukrahe la qasbaya laba qaybood bay u qaybsamaan waxay suurtagal tahay in loo tiiriyo xaamilka kan ku xambaaray qasbay oo waa marka kan faacilka ah faacilkana waa mukrahi baa looga jeedaa kii la qasbee waa markaa laga yeelo aallow ninu ahaa aallo iyo hub la isticmaalay u ninu ahaa iyo maraanay suurtogelaynin in kan loo tiiriyo oo dabeetana ficilkii iyo wixii uu sameeyey wax isaga loo tiriyo xukunkeedina isaga saaran yahay u noqdo qabla bayaani ahari likraahi qasab garaadkiisa inta inaan caddayn uu ku leeyahay fii tasarufaati lmukra ay alfaacil ay bayaani xukmi tasarufaati intaynaan caddayn in tasarufaadkiisa xukunkooda laabudda waxaa laga maarmaana min dikri ilqaacida inaan sheegno allatii taasoo tubnaa calayhaa lagu dhisayo axkaamu tasarufaati lmukrih kan mukrah kan la qasbayo tasarufaadka xukunkeeda alfaacila ee samaynaya sababkaada qowliya ahaatee aw ficliya ahaatee ah faalqaacidatu cinda alxanafiyati xanafiya qaacidadu waxa weeye ana alikraha laa ahara lahu ikraahu raad kuma leh fii ibطaali wayhidaari tasarufaati اlmukrah burinta iyo haduryeelidda tasarufaadka qofka la qasbay alfaacil qawliyata kaanad aw ficliya ama qowliyahaat ama ficliya haatee wa inamaa aharuhu ahartiisa iyo raadkiisu waxay ahaatay fii tabdiili nisbati hadihi tasarufaat tasarufaadkan u tiirintooda bedeliddeeda xaamil loo tirinayo inamkanad hadday suurto gasho hadii mislatu tiirintaasi oo iyo waanayntaasi fayahbutu waa sugmaya alxukmu xukunki fii xaqi ayuu ku sugmi fii hadihi xaala xaaladdaa marka isaga loo tiiri karayo waidaa lam tumkin haddaanay suurtogelin annisbatu tiiriniyay oo aanayn ilalxaamili kan ku xambaaray qasbaya loo tiiriyo baqiya tasarufu tasarufkii wuxuu ku baaqi ahaanaya mansuuban mid loo tiiriyo ilalfaacili ka sameeyey wa habata alxukmu fii xaqiha ayuu ku sugi wa inamaa tumkinu nisbatu nisbadu waxay ku suurto gashaa yani utiirin waxay ku suurto gashaa ilalxaamili loo tiiriyo kulamaa amkana markastay suurto gasho ictibaaru lfaacili faacilka in loo ictibaariyo aalata lilxaamili aalle iyo hugu isticmaalay un kan wax qasbaye ku xambaarayay wa calaa hadihi alqaacida qaacidada aynu ku soconno takuunu waxay noqonaysaa tasarufaati alfaacili faacilkan iyo waxaanu samaynayaa munqasimatan mid u qaybsamaysa ilaa haadayn alqismayni labadaa qaybood maa tumkinu nisbatu waxay suurtagal tahay u tirintiisa ila alxamili loo tiriyo bijacli lfaacili faacilkiila allatan lahu alla looga yeelo iyo wamaa laa tumkinu waxaanay suurtagelaya nisbatu ilayhi in loo nisbeeya fa yabqa wuxuu ahaanayaa markaa mansuuban mid loo tiriyey ila lfaacili faacilka wa xukmuhu calayhi ayuu muwafaqado keliya waalqaacidatu qaacidadu waxaa weeye cinda hayri اlxanafiya ka shaaficiyatiba weeyaane ina alikraaha ikraahku in kaana hadduu yahay bixaqin ka ikraahi اlmadiini waaba kii qaamaysnaa qasabkiisa cala lbayc lagu qasay wafaan lidayni daynta iyadoo la oofilayo ba weeyaane falaa ahara liikraahihuna halkan ikrahaasi raad male leh wayakuunu tasarufuna wuxuu noqonayaa saxiixan naafidan buu noqonaya wain kaana likraahu hadduu bikayri xaqi yeelay yundar waa la eegi in kaana likraahu hadduu yahay ikraahan laa yubiixu midaan bannaynaynin ityaana maa guriha ile waxaan lagu qasbay ila imaantigiisa faalxukmu yahbutu cala alfaacili buu ku sugmi kalikraahi cala oo kale weeye wain kaana likraah haddii yubiixu mid bannaynaya ityaana maa kuriha calayh waxaa lagu qasbay laymaatikiisa saqada alxukmu cala alfaacili buu ka dhici wanafada cala alfaaxamili ayaanu ku fulayaa in amkana hadday in kaana hadduu yahay mumkinan mid suurtogelaya nisbatu lficli ilayhi in loo tiriyo kamaa fii itilaafi maalilghayri oo kale weeye waidaa lam takun nisbatu haddaanay suurtagalaha in loo tiriyo ilalxamili yanku xambaaraya waidaa lam takun haddaanay ahaanin nisbatu tiridiisa ilalxaamili loo tiriya mumkinatan mid suurtagala kal aqwaali hadalladii oo kale weeyane saqada waa dhacaya walam yataratab calayhi kana ratibi maayo ayu xukmin laa fii xaqi lxaamili walaa fii xaqi lfaacili midnaba xukun ka sugmi maayo waxau leeyahay sheekhu qaacidada cidda aan xanafiyada ahayn ay leeyihin sida shaaficiyadoo kale waxa weeye ikraaha labay u qaybiyaan mid weeyaane qofkan in waxaan qasabkani inuu yahay waxaan lagu qasbaya wa xaqa inuu yahay sida masalan iyadoo qof baa masalan qaamaysan oo qof baa qaan ku leh dabeetana qaantiina way iska bixin laaye hantidiisii ayaa markaa waxaa lagu qasbayaa inuu iibiyo si uu daynta markaa u oofiyo awgeed ayaa markaa loogu qasbayaa ikraaha noocaas ee markaa qaadigu uu ku qasbaya inuu shaygiisan iibiyo si uu daynta lagu leeyahay isaga bixiyo awgeed wax raaday leedahay ma jirto qasabkaa waxa uu ku iibiyaana saxiix naafide ayuu noqonaya ikraah bixaqin weeye haddii ikraahu bikayri xaqin uu yahayna oo xaqdarro waxa lagu qasbayaa uu yahay waa la eegayaa bal waxaa lagu qasbayaa waxay u bannaan tahay inuu sameeyo iyo waxaan u bannaanayn inuu sameeyo ayaa u qaybsamaysaa haddii waxaa lagu qasbayaa uu yahay waxaan u bannaanayn inuu la yimaado oo dabeedna uu la yimaado xukunku isaga ayuunbuu markaa ku sugmayaa masalan dil oo kale ayaa lagu qasba waxaa la yidhi dil inuu markaa nafdiisa furtuu qofkan kala dilaa dee uma bannaanayn xukunkii markaa isaga ayuu ku sugmayaayo isaga qaatilo ictibaarinayaa ah isaga ayaa dee la qisaasaya oo xukunkii markaa isaga ayuu ku sugmi ila naf kalena waa dee nafdiisii waa soo reebay umana bannaanayn oo qasabkan uma banaynaynin ficilkan inuu ku dhaqaaqo haddii igraahu uu yahay mid u bannaynaya waxaan lagu qasbayna xukunku faacilka waa ka dhacayaa waxaanu ku fulayaa qofkan xaamilka ah ee ku xambaaray ayuu ku fulayaa waase hadday suurtagal tahay in ficil kaa dhacay kan xaamilkaa loo tiiriyo masalan qasab wuxuu kaga dhigay inuu markaas hore cid kale leedahay uu baabi'iyo kanaa markaas lagu yeelanayaa xaamilkaah ee qasbaya ayaa xoolaha magdhowgeeda lagu yeelanayaa haddii aanay suurtagal ahayn in loo tiiriyo kan xaamilka haddaanay suurtagalahay sida waa hadal oo kale oo masalan dee qood oo kale ayuu qadfayba waa dhacaya markaa wax ka ratibaya ma jiro leannahu wuxuu isagu yidhi qofkan yidhi qof kale looma tirin karo oo iyada hadalka oo kale in cid kale loo tiriya suurtagal maaha waxugunoo ka ratibmayaa ma jiro kan qasbay iyo kan lagu qasbay ee sameeyey midkoodna waxugunoo kaga ratibmayaa ma jiro wاlqaacidatu cinda gayri اlxanafiyati ka shaaficiyatiba weeyaane ina likraaha ilaahiyo qasabku in kaana hadduu yahay bixaqin hadduu xaq yahay ka ikraahi اlmadiini kii markaa madiinka ahaa qasbidiisiiba weeye calalbayc lagu qasbayey wafaan lidayni si markaa daynta loo oofiyo falaa asra lilikraahi hina huna halkan ikraahu asar iyo raad male wayakuunu tasarufuna wuxuu noqonayaa saxiixa naafida misan xofla wain kaana likraahu hadduu biqayri xaqin xaqdaraaddii lagu qasbayo yundaru waa leegiyo in kaana likraahu hadduu yahay qasabkaas laa yubiixu midaan banaynaynin ityaana maakii laimaanisa ugriya caleyh lagu dirqiyey falxukmu yahbutu cala alfaacili ka sameeyey buu ku sugun kalikraahi sidii dirga cala alqatli lagu qasbayey oo kale wain kaana dikraahu hadduu yahay yubiixu mid bannaynaya ityaana maa ukriha calayhi waxa lagu dirqeyn laymaantigiisa hadduu banaynayana saqada alxukmu calilfaacili waa ka dhacayaayo wanafada cala alxaamili kan ku qasbaya ku xambaaraya ku fulaya in kaana mumkinan hadduu yahay mid suurtagala nisbatu lficli ficilka ilayhi in loo tiiriyo kamaa fii itlaafi maalilghayri xore cid kala leedahay oo kale baabiinteeda weeye waidaa lam takun haddaanay ahaanin nisbatuhu tirintiisa ficilka ficilkaa ilalxamiil loo tiiriyaa mumkina mid suurtagala haddaanay ahayn kal aqwaali sidii hadalladii oo kale weeyaane saqada waa dhacayaa walam yataratab kana ratibmi maayo calayhi kulise ayu xukmin wax xukun ka ratibmayaa ma jiro laa fii xaqi lfaacili laa fii xaqi xaamilka ku xambaaraya xaqiisana xukun kaga sugmi maayo walaa fii xaqi lfaacilna ka sugmi maayo wa bacda an bayannaa intaan caddaynay dabadeed alqaacidata intaan cadayna cinda alxanafiyati iyo wagayrihimba naquulu waxaan odhanaynaa alikraahu ima an yakuuna qowlan inuu yahay wa ima an yakuuna ficlan inuu yahay walikulli minhumaa mid kastoo labadooda kana xukmu bawsa yakhusu khuseeyo calaa dawi lqaacida qaacidadii iftiinkeeda ayuu ku khusaynaya alsaalibati ee horaysay xasba tafsiili ilaati hadba tafsiilkan iyo kala saarkan inoo imanaya waxa uu leeyahay sheekhu maadaama oo aan caddaynay qaacidadii xanafiya markaas ay u isticmaali jirtay baabkan iyo kayrkoodba ikraahu ama qowl buu noqonaya ama ficil buu noqonaya mid walibana xugun u gaara ayuu yeelanayaa wa bacda an bayanaa intaan caddaynay dabae alqaacidata cinda alxanafiya iyo wakayrihim naquul waxaan leynaa alikraahu ima an yakuuna qowlan inuu noqdo wa ima an yakuuna ficlan inuu noqdo walikulli minhumaana xukmun buu leeya khusuu khuseeya calaa dawi lqaacidati qaacida ifdigeedayno ku soconaynaa asaalibati horrayse xasba tafsiiri ilaati hadba kala saarkan markaas soo socda awalan alaqwaal allahu aclam markaa inoogu joogo waxaynu ku jirnay raadkii u ikraaha iyo qasabku uu ku yeelanayay tasarufaadka qofka la qasbay wuxuu inoo soo tilmaamay sheekhu in waxaa lagu qasbay inuu hadal yahay iyo inuu ficil yahay mid kasta wuxuu inoo soo sheegay in xugun khuseeyo uu yeelanayo <clears throat> wuxuu ihi awalan alaqwaal waa hadalladii in hadday ahaato hadalaysa iqraaraatin waxyaala u qiranayo kaana alxukmu xuug wuxuu noqonayaa cadam ictibaariha inaan la ictibaarin lianna ictibaara aliqraari iqraarka ictibaarintiisu inamaa kaana wuxua litarjiixi jaanibi sidqi jaanibka runta oo la xoojinaya fiihi dhexdiisa wa biligraa'i qasabkana yatarajaxu waxaa rajaxmaya jaanibu lkadibi dhinacii beenta ayaa rajaxmaya oo falaa yuctabaru markaa lama ictibaarinayo wax ictibaarayo xisaabtana ma yeelanayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii hadalladan qofka la qasbay ay yihiin qirashooyin iyo waxyaalo u qirtay xukunku waxa uu noqonayaa inaan la ictibaarinin leanno iqraar iyo qirasho iyo wuxuu qofku qirtay waxaa lagu ictibaariyaa waxa uu qiranayaa laba dhinacba waa ixtiwaashaayoo runna waa ixtibaashaa beenna waa ixtibaalaa marka waxaa la rajaxaa dhinaca sidqiga iyo runta laakiin marka ikraaha iyo qasab qofkii qirashadan lagaga keeno waxaa rajaxmayaa jaanibkii beento waxaan inuu been ku sheegayo oo ay ka keentay un qasabkan iyo waxaan lagu samaynayaa ama loogu hanjabayo inay markaa been daga keentay ayaa xoog badan marka wax ictibaaraha uu yeelanayaa ma jirto awalan alaqwaalu in kaanat hadday tahay aqwaashidaasi iqraaraatin qirashooyin kaana alxukmu xukunku wuxuu noqonaya cadam ictibaariha inaan la ictibaarinin lianna ictibaara aliqraari iqraar ictibaarintii inamaa kaana wuxuu ahaaday litarjiixi jaanibi sidqi dhinaca runta oo la xoojinaya fihi dhexdiisa wa qasabkana yatarajaxu waxaa ku xoogoobaya ku xoogaysmaya jaanibu lkadibi dhinacii beenta oo fala yuctabaru markaa ictibaar ma yeelanayo wain kaanad hadday ahaataa min altasarufaati alqowliya tasarufaadka qowliga ee hadalka loo nisbeeye allatii taasoo laa taxtamilu halkaa laabaa ku jirta laa taxtamilu alfasqa aan fasqa aqbalaynin walaa tabdulu aan ku buraynin bilhasli dheeldheel aan ku buraynin ka nikaaxi waa sidii guurkii wa talaaqi furiinkii warijcati soo ceshigii habata xukmuhaa xuunkeedu waa sugmaya wa huwa xuunkaasina wuquucuhaa waa inay dhacdo saxiixatan iyadoo saxiixaha naafida oo fulaysa oo fala ahara wax raadahu uu u sugnaaday ma jiro lilikraahi qasabka fiiha dhexdeeda wa hada kaasina qowlu lxanafiya xanafiye qowlkooda weeye wa xujatun fii dalika waxay xujaysanayaanna waxa weeye ana hadii tasarufaat tasarufaadka yataratabu calayha waxaa ka ratima aharuha raadkeedii bimujarad lityaari biha laimaatin khali can ikhtiyaarin ikhtiyaar iyo doorasho xaggeed lagala yimaado ayay asarteedu kaga ratibantaa lianna shaarica shaaricu ictabara talafuda biha ku hadalka lagu hadlayo wuxuu u ictibaariyey qaa'iman mid taagan maqaama iraadati macnaha maqaamkii ahaa in uu doonayo macnaheed maqaama iraadati macnaha maqaamkii in la doonayo macnaheeda wa xukmiha iyo xukunkeeda waxaana waa bidaliil wuquuciha min alhaazil dee waxay ka dhacaysay kii dheeldheelayey maca anahu isagoo lam yaqsid lam yaqid waa lam yaqsid aanu qastinin xukmahaa xukunkeeda walam yurid aan doonina macnaha macnaheeda falmukrahu ka la qasbay alfaacil ee samaynaya waxa lagu qasbay ayaa awlaa ka mudan ka haasilkaa liannahu qasada iqaacaha wuxuu u qastiyey riditaankeeda wakhtaara xukmaha xukunkeediina waa doortay wain kaana ikhtiyaaruhu haba ahaadee doorashadiisaasi faasidan haba ahaato idaa kaana likraahu ikraahu markuu yahay muljian kii markaa mulji ahaa ee qofka markaa kalibayey ba ha ahaadee markuu yahay waxau sheekhu leeyahay haddii waxaan lagu qasbay ee hadalkaahi uu yahay tasarufaadkii qowliga ahaa ee lagu qowli jiray ee weliba fasakha ixtimaali jirtay iyo in la naqdiyo hasliga iyo dheeldheel kale aan ku buraynin waa sida guurkii oo kale waa sida furiinka oo kale waa sida soo oo kale xukunkeedu wuu sugmayaa buuhi oo xukunkeedaa sugmayaana waxa weeye inay u dhacdo iyadoo saxiixa ah oo naafida oo fulaysa oo wax aharoo ikraahi oo markaasi ku yeelanayo halkan ma jirto waxaana markaas ka mid a masalan nikaaxii haddii markaa nikaaxii dee waa ma guuriyo sida markaa caqdigii ku sareeya ijaabkii amaba uu yacni aqbalitaankii markaa uu sameeyo ama furiinkii markaa la yidhaha furoo dee tirawe waan furay ama soo ceshigii yidhaahdo waan soo ceshaday iyadoo lagu qasbayo xuunkaasi waa sugmayaayo dee guurkaasina waa ansaxaya waa fulaya furiinkaasina waa ansaxaya waa fulaya soo ceshigaasina waa ansaxaya waa fulaya oo qasabkaa lagu qasbay arrimahaasi wax raadoo yeelanaya ma jiro waa qowlulxanafiya ayaa sidaa qaba waxaanay xujaysanayaan oo ay leeyihiin tasarufaadkan waxa ka ratima aharteeda iyo raadkeeda mar alliyaaliyo markuu qofku la yimaado ee raalli noqosho uu kula yimaado asartiiyo raadkii ka dhalanayay waa ka dhalanayaa oo dee nikaaxii oo kale xilul istimtaac baa ka dhalanaya alaaqii oo kale dee inay malaa kala dhaqaaqaan ba kala yeer rajcaduna xilul baa ka dhalanaya shaaricuna wuxuu ictibaariyey buuhi ku hadalka lagu hadlay mar haddaad ku hadashay ood ku dhawaaqday mid taagan buu ka dhigay meeshii ahayd inaad macnaheediina doonayso waxan xukunkeediina aad doonayso oo xukunkeediiyo macnaheediiba la doonay ku hadalkaa lagu hadlay ayaa u taagan inuu macnihiisiina markaa qofku doonayo xukunkiisina doonayo oo waxaana taa u daliilaa inkuu hadalkeedu u taagan yahay macnaheed iyo xulkeed in la doonayo dee qof haasilo oo dheeldheelaya ba waa ka ansaxayeenoo waa ka dhacayeen hadduu guurkii ama buriinkii ama rajacdii ku dheeldheelo iyaguna dee waa soconayeen isagoo weliba aan isaguna xukunkeeda la doonin macnahana u jeedin macnihii guur ama yacni rajco uma jeedin furiin markaa isagoon ula jeedin ayaa haddana oo aanu la qastinin ayay haddana ka dhacaysay markaa kan la qasbay baa ka sii awlaysan kii markaa hasilka ahaa ee dheeldheelayey waa mar hadday waxaasi saxiix noqdeen ay ka fureen kan mukrahee la qasbayna waa ka sii awlaysan yahay le'annahu wuxuu leeyahay kan isaga la qasbay inuu waxaan rida wuu qastiyey xukunkeeda lagu doortay walow doorashadiisaasi ay tahay mid faasid ah doorashadiisani maadaama ay faasidba ha ahaatee markuu ikraahu mulji'a yahay ee uu yahay kii markaas ama yacni nafda loogu hanjabayay in nafdiisa markaa lagu saari doono ama xubin ka mida in lagu saari doono markuu ikraahu kaa muljaa yahay waatii aynu soo marnay dee raali noqoshadii meesha ka saari maayo laakiin waxa uu fasahadinayaa uun ikhtiyaarkii iyo doorashadii ayuunbuu markaa fasahadinayaa bay qabeen marka wuu ka dhacayaa bay leeyihin ayaga axnaaftu wain kaanad hadday ahaato hadalaasi min atasarufaati alqowliya hadaladii lagu qowli jiray allatii taasoo laa taxtamilu lfasqa tasarufaadkii qowliga ahaa ee hadalka ku xidhnaa hadday tahay allatii taasoo laa taxtamilu lfasqa fasakh iyo burin aan ixtimaalin walaa tabdulu bilhazli hasli iyo dheeldheela aan ku burin ka nikaaxi sidii guurkii oo kale wa talaaqiya furinkii warajcati soo ceshigiiba weeyaane habata xukmuhaa xukunkeedu waa sugmaya wahuwa xukunkeeda sugmayna waa wuquuc ahaa inay dhacdo saxiixatan iyadoo saxiixan naafida oo furaysa oo falaa ahara wax raada lidikraa'i qasabka fiihaa dhexdeeda ma jiro wa hada qowlulxanafiyati weeye wa xujatu bna fi dalika waxa weeye ana hadihi tasarufaat tasarufaadkan yataratabu calayha aharu raadkeedii waa ka ratibni bimujarad lityaani biha la imaatin lala yimaado oo khale can ikhtiyaarin doorasho lagala yimaado lianna shaarican shaaricu ictabara waxau ictibaariyaa atalafuda bihaa ku hadalka lagu hadlo qaa'iman mid taagan maqaama iraadati macnaha maqaamkii ahaa doolidda macnaheeda wa xukmiha iyo xukunkeeda inuu doonayo waxa u taagan ku hadalkaa bidaliili waxa u daliil ka dhicitaanka ay minalhasili kii dheelalaya ka dhacayso maca annahu isagoo lam yaqsid xukmaha aanu qasinin walam yurid macnaha macnaheedana aan doonin falmukrahka la qasbay alfaacil ee faacilkaah ee samaynaya awlaa isaga ayaa kaa gulaysanaya ka haasilka liannahu kan mukrahay qasada iqaacaha dhicitaankeeda ayuu qase wakhtaara xukmaha xukunkeedana waa doortay wain kaana haba aadee ikhtiyaaruhu faasidan haba ahaado idaa kaana likraahu markuu ikraahu yahay mulji'an kii markaa qofka kalifaya markuu yahay haddii markaa uu fasahaadana waxa uu keena cabdigu inuu fasahaado oo dee axnaafdu sidaas ayay markaas qabaan oo ikhtiyaarka iyo raalnoqoshada ayay kala saaraan oo waxay odhanayaan markaa mar hadduu ikraahu mulji yahay yani raalli ahaanshihi buu markaa meesha ka saarayaa bay yidhaahdaan ama idaa kaana hadday ahaataa tasrufaat lqowliya tasrufaadka qowliga hadday ahaadaan insha'aatin inshaayo wax la curinayo oo taxtamilu lfaskha fasakh iyo burin markaa ixtimaalaysa walaa tasixu maca alhasli hasli iyo dheelleenna markaa aan la ansixin kalbayci sidii iibkii oo kaleba weeyaane fa ina ahara likraahi iklaaha aharkiisa raadkiisu fiiha dhexdeeda alfasaadu weeye oo fataqacu way dhacaysaa faasidatan mid faasida laa baatila ma noqonayso wahadaka cinda alxanafiyati weeye wa xujatuna waxa weye ana alikraaha yucdimu aridaa raal noqoshada ayuu meesha ka saaraa lalikhtiyaara doorashada kama saaro waridaa raal noqoshaduna shardun lisixati weeye laa lilincaqiaadi gundanka shardi asxidu ma aha gundanka shardi uma aha fataqacu hadihi tasarrufaat waxay dhacaysaa muncaqidatan ama fataqacu waxay noqonay dhici hadihi tasarrufaat muncaqida mid guntabi ilaa annaha faasidatun laakiin waa mid faasida uma ina axkaama hadihi tasarrufaat alqowliya cala naxwi aladii bayanahu aan soo sheegnay tahbutu waa sugmaysaa fii xaqi alfaacili kan faacilka xaqiisa ayuubay ku sugmaysaa lilxaamili xaamil markaa ku sugmi mayso liannahu laa yumkinu suurtagal maaha nisbatuha in loo tiriyo ila alxaamili kan ku xambaaray qasbaya lianna alinsaana laa yumkinu u suurtogeli mayso an yatakallama inuu hadlo bilisaani hayrihi cid kale carabkiisa oo falaa yumkinu suurtogeli mayso jaclulfaacili kan faacilkaa in laga yeelo aalatan aablilxaamili kan qasbaya ku xambaaraya oo falaa yunsabu lqowlu ilayhi adarka loo nisbayn maayo oo falaa yahbut lxukmu fii xaqihi xunku xaqiisa ku sugmi maayo waxau sheekhu leeyahay haddii tasarufaadkan qowligaahi ay yihiin inshaaad weliba kuwii fasaqa aqbalayay haddii ay yihiin ee fasaq iyo markaas in la buriyo ayagu aqbalayay ee qofka haasilkaana aan ka ansaxayna maca alhaslina marka lala yimaadana aan dhacaynin sida iibkii iyo wixii lamidka ahaa weeyaane wuxuu leeyahay asaru likraah fiiha uu ku samaynaya waa fasaad weeyi oo waxa markaa haddii mase qasab oo kale layidhaha wax ku iibi iibkaasi faasid buu noqonayaa faasida ayay markaa udhacee baatilo horta noqon mayso wax nafiid qabto waxaanay xujaysanayaanay leeyihiin ikraahu raalli ahaanshaha ayuunbuu meesha ka saaraa raallinoqoshadii qofku waxaan ka raalli noqon lahaa ayuunbuu meesha ka saaraa mooyaane ikhtiyaarkii iyo doorashadii dee ayagu waa halkeeda oo isaga ayaa qofkani dooranaya wax isaga ayaa dooranaya laakiin raalli ahaanshihii waxaan samayntiisa isaga ayaa dooranaye laakiin raalli ahaanshihii ayuunbu meesha ka saaraya raalli ahaanshuhuna wuxuu shardi u yahay ansixitaanka ee gundanka shaygani inuu guntamo shardi aha markaa tasarufaadkani waxay u dhacayaan kuwo guntamaya laakiin faasid bay noqonayaan oo dee tafasidkiina siduu ku hagaagaya waxay leeyihiin sida eh, sheikhu cabdikariim zaydaan markaa madhalkiisa kitaabkan la yidhaahdo uu ku walfasaadu yartaficu cindahu idaa ajaazahu lmukrah ka la qasbaya hadduu ijaazeeyo oo uu ogolaado bacda zawaalilikrahi ikraahi intuu ka suulay dabadii hadduu ijaaseeyo waa ansaxayaa zufar oo ragga waaweynee xanafiyada ka midi wuxuu qabaa caqdigu mawquuf noqonayo faasid noqonaynin maxaa yeele ijaasadu shayga mawquufkaa bay haleeshaa laakiin shayga faasidkaa ma haleesho kadib waxa uu kalu leeyahay tasarufaadkan qowliga sidanaynu u soo sheegnay ciddan ay markaa ka ansaxaysiiyo ciddan ay ku sugmaysaa waa qofkan mukraha isaga la qasbe faacilkaa waxaan samaynayaa kii xaamilka ahaaye waxaan ku xambaaray ee ku qasbay kaa isaga waxba u gudbi maayaan leanna waxay leeyihiin suurtagal ma aha in loo nisbeeyo xaamilkan ku xambaaray in loo nisbeeyo suurtagal ma aha oo waana tii qaacidadii dee ay noo soo tilmaameen ilan wixii ay suurtagal tahay in xaamilka loo nisbeeyo ee faacilka aalla looga dhigi kara in loo nisbayn wixii aanay suurtogelaynin in xaamilka loo nisbeeyana inay faacilka la qasbay ay u nisboobayso marka hadda waxay leeyihiin suurtagal ma aha in loo nisbeeyo qofkii xaamilkaha ah ay ku qasbayeen li'annahu isagaa waxaan ku hadlay suurtagalna maaha qofku inuu ku hadlo carab cid kale marka faacilkii hadda aallo laga odhan karo weeye oo qowlkii loo nisbayn maayo kii xaamilka ahaa marka xukunkuma sugmayo fii xaqihi kan faacilka xaqiisa ayuunba xukun ku sugmaya ama ida kaanat itasarufaat alqowliya hadday tahay inshaatin waxyaale la curinayo oo taxtamilu faskha faskha ixtimaasho iyo burin oo walaa tasixu maca alhasli aan la asixin kalbayci imki oo kale weeyaane fa ina ahara likraahi fiiha aharta ikrah wuu ku samaynaya alfasaad weeye oo fataqacu waa dhacaysaa faasidatan iyadoo faasida laa baatila ma noqonayso wahada cinda cinda alxanafiyati weye waxujatuna waxa weeye ana likraaha yucdimu wuxuu weysiiyaa yutila alridaa raalnoqoshada lalikhtiyaara doorashada maya waridaa raalnoqoshada shardun lisaxa asxitaanka ayuu shardiga lalinciqaadi gundanka shardi uma noqdo fataqacu hadihi tasarrufaad waa dhacaysaa muncaqidatn iyadoo guntay ilaa anaha faasidatun iyadoo faasida weeye ilaa anaha faasidatu weeye uma ina axkaama hadihi tasarrufaat alqowliya cala naxwi aladii bayanaahu noocan aan soo cadaynay tahbutu waa sugmaysaa fii xaqi alfaacili kan faacilkiisa iyo xaqiisa lalxaamili kan ku xambaaraya qasbiga ku sugmi mayso liannahu laa yumkinu ma suurtagelayso nisbatuha in loo tiriyo ilalxaamili ku xambaaraya lianna lisaana laa yumkinu u suurtogeli mayso an yatakalama inuu ku hadlo bilisaani hayrihi cid kale carabkii oo falaa yumkinu suurtogeli mayso jaclulfaacili aalatan in aliya alaabu yahubu adeegsan laxamil looga dhigo oo falaa yunsabu alqowlu ilayhi falaa yunsabu alqowlu ilayhi ila alxaamili loo nisbayn maayo oo falaa yahbatu alxukmu xukunkiina markaa ma sugmayo fii xaqi fii xaqi alxaamili kan ku xabaaray xaqiisa wa cinda ashaaficiyati waljacfariyati walxanaabilati laa yataratabu ma ratibmayo calaa qowli lmukrih alfaacil xukmun ka ratibi maayo bal tuhdaru aqwaaluhu hadaladiiso dhan waa la hadur yeeli oo fala yaqacu talaaquhu ma dhacayo walaa baycu iibkiisu ma dhacayo walaa ayu tasarufin qowliyin tasarufkalo qowliga ma ansaxa kama ansaxayo oo kama dhacayo wa xujatum xujadooduna min wujuuhin wejiyaal bay ka ahaatay cadiidatin oo dhowr ah waaxid in allaha ilaahay asqada bayna wuxuu ka riday can ilmukrahi alfaacil ka la qasbay ee samaynaya xukma alkufri xukunkii gaalnimada ayuu ka riday idaa nadaqa bikelimati lkufri markuu ku hadlo qaala tacala ilahi wuxuuhi ilaa man ukriha qofka la qasbay mooyaane oo wa qalbuhuna muطma'inu biliimaani uu ku xasiloo yahay mooyaane wa axkaamu lkufri axkaamta gaalnimaduna acdamu way ka weyntay min axkaami lbayci axkaamta iibka iyo wshiraayo iibsiga iyo wanaxwiha wixii la mida lianna alawala ka hore yataratabu calayhi waxaa ka ratibaya firaaqu zawja xaaskii inay kala tagaan waalqatlu in la dilo waakhdu maali xoolihiisii in la qaato faidaa saqada alacdamu kii weynaa markuu dhaco saqada alasqaru kii yaraana waa dhacayaa waxau leeyahay shaaficiye iyo jacfariye iyo xanaabilo iyo kayrkood macnaha jumhuurkii waxay qabaan inaan qofkan la qasbay ee waxaan isagu sameeyey xugun ka ratibmaya aanu jirin hadalkiisu hadur iyo wax ka soo qaad aanu yeelanaynin furin hadduu wax fura aanu ka dhacaynin iib haddaanu ka dhacaynin tasarruf qowliga inaanu ka dhacaynin shaaficiyadoo kalena waxayna markay dalaaqo qasabkiisao kale ka warramayaan sida la yidhaahdo waa inuu raacaa haddii la yidhaha fur un ina waan furay mid fur mid baan furay labaan furay laba fur laba waan furay haddii la yidhaahdo furidaa dalqad baan furay oo aan dalqadda loo qabanin waa ka dhacaysa weyne leanno doorasha ayaa meesha ka soo baxaysa isagu inuu doortay markaa waa inuu siiqada iyo sida loo laqibo un qaataa waxay xujaysanayaan waa dhowr weji waa midda koobaade waxay dhahdeen ilaahay waxa uu ka riday qofkii la qasbay xukunkii gaalnimada hadduu kelimatalkufri ku hadlo aayadda qur-aanka fi suurati naxl man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaani ilaahay uu leeyahy qofka gaalooba intuu rumeeyey kadib ilaa qofka dee la qasbay ee qalbigiisu uu iimaan ku xasiloo yahay mooyaane facaleyhim qadabun ayadda xaggeeda dambe ayaa jawaabta ugu jirtaa cadhada ilaahay waa markaas iyo cadaab markaas aliima ayaa u sugnaaday qofkii isaga la qasbay mooyaane kaa isaga la qasbay qalbigiisu iimaanku xasiloo yahay isaga ku gaaloobi maayo caado ilaahay iyo ciqaabna uma yaallo marka axkaamta gaalnimadu iyada ayaa ka weyn axkaamta iibkiiyo ibsiga ee wixii la mida mucaamalaadka le'anno gaalnimada waxaa ka ratibmaya xaaskii inay kala tagaan waxaa ka ratibmaya in la dilo waxaa ka ratibaya xoolihiisii inay ka milki wareegaan mar haddii ku dhawaaq kelimad gaalo qasab loogu dhawaaqay oo waxaasoo dhan ka ratib milaayeen ay markaa dhici weyday oo xuunkeedi dhacay dee waxaa yare ka hooseeyana iyaguna waa ka sii daraynao iyana waa dhacayaan wa cinda ashaaficiyati waljacfariyati walxanaabilati wahayrihim laa yataratab calaa qowli lmukrahi ka ratib alfaacil alfaacil mar walba wuxuu raacinayaa mukrah inuu yahay bisiqati ismi mafcuul ayuu markaa inoogu raacinayaa dhinacna waa faacilo waa ka waxaan samaynaya lagu qasbayo midna waa mukri oo waa ismu faacil oo waa xaamilo waa ku xambaare laa yataratabu calaa qowli lmukrihi alfaacil kaa la qasbay waxaa sameeyeen hadalkiisa xukun ka ratibi maayo bal tuudaru aqwaalu hadaladiisii hadur baa laga dhigi oo falaa yaqacu talaaqu ma dhaxayo walaa baycu iibkiisu ma dhaxayo walaa yutasarru min qowlihina ka dhici maayo waxujatuna min wujuuhin cadiida waa wajiyaal dhowr ah waaxid in allaha asqada ilaahay cani lmukrahi wuxuu ka riday alfaacila ee waxaan sameeyey xukma alkufri idaa nataqa bikelimati lkufri maruu ku hadlo qaala tacala ilah wuxuuhi ilaa man ukriha qofka la qasbay mooyaane walxaal qalbuhu qalbigiisu mutmainu biliimaani ku xasilooyahay waxkaamu lkufri baana cadamkuwa min axkaami lbayci iyo wshraa'i wanaxwihimaa lianna lawala yataratabu calayhi waxaa ka ratibmaya firaaqu zawja zawjada yani kala tegeedii waalqatlu iyo in la dilo waakhdu maali xoolihiisii oo la qaato waidaa saqada alcadamu kii weynaa markuu dhacana saqada alasqaru kii yaraana waa dhacaya jaa waxa yimi alxadiidu baa ku yimi birafci lxukmi xukunka in laga koryeelay cani lmukrahi kan la qasay alfaacil faqad qaala calayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi in allaha ilaahi wadaca waxau ka dejiyey can ummati alkhata'a dee gefgii waxay ku gafaan markaa in loo qabto wanisyaana ila wamasugriu calayh iyo wixii lagu qasbay kamaa ruwiya canhu calayhi salaam sidii looga wariyey laa talaaqa furiina u jirin fii iqlaaqin iqlaaq wa fusira aliqlaaquna birikraa'i baa lagu fasirin wa can imaam cali bn abi aalib laa alaaqa lagu limukrahin mid la qaso uma sugnaanin wa milu adaba ruwiya waxaa laga wariyay can kaiirin min asaxaaba in badanoo saxaabadii ka mid mida waxaa kaloo ay daliishadeen xadiid baa wuxuu ku soo arooray in xukunka laga kor yeelay qofkan mukraha ee waxaan samaynaya oo nebigu sala allahu calay wasalam wuxuui ilaahay ummaddayda wuxuu ka dejiyo oon u qabsanaynin waxay ku gafdo wacyi lagu samayso iyo wixii lagu qasbo toona xadiidka yacni waxa warinaya imaamu axmed abu daawuud ibnu maaja weliba ibnu maaja walaa citaaqa ayuu raacinayaa raacinayaayo caaisha ayuu ka warinayaa nusakha abi daawuud qaarkood ka yani kaa horeysa waxaa warinaya imaamu lbayhaqi baa warinaya sheekh albanina uu tasixinaya waa xadiidkaa hore kan dambe weeyaan kay qolyaha aan ay warinayaan waxaa kaloo rasuulka laga wariyay inuu yidhi laa alaaqa fii iqlaaqin xadiidkaasaa imaamu axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maaja ay warinayaan walaa citaaqa namarkaas ibnu maaja uu raacinaya oo can caysha ka warinaya nusakha abi daawuud qaarkooda khilaaq iyadoon hamza la soconin ayaa khilaaqin baa iyaga ku soo arooray khilaaqiina waxaa lagu fasiray qasabkii iqlaaq yacnii ma jira furiin dhacayaa fii ikhlaaqin qasab dhexdii sidaas waa lagu fasireen waxaa kaloo imaamu axmed iyo abu daawuud iyo ay ku fasireen laa taleeqa fii ikhlaaqin cadho ayay yidhaahdeen oo qocadadaana waa lagu fasireen imaam ibnu qayim tahdiibu sunanka wuxuu yidhi iqlaaqu waa qofka markay ka oodmo baabkii aqoonta iyo uqasadku markuu ka oodmo ee uu ka xidhmo ayaa iqlaaq laydha waa isxidhid iyo isbanadid waxaa markaas soo gelaya buu leeyahay dalaaqa qofkii mactuuha ah ee iska sagagarkaa kii waallaa kii saqraansanaa kii la qasbay kii cadhaysnaayeen fahmaynin waxa uu odhanayey cadhadu markay ictibaar yeelanaysa een furiig ugu dhacaynini waa markaa qofku waxa uu leeyahay aanu garanin ee hadhow la yidhaahdo war markii dhowadeed buuqaysay gabadhiina waad furtay eanse waxba ka garaynin laakiin qof garanaya wuxuu ku hadlayo oo u qasinayo ku argoosanaya oo dhowto dabeetana waan cadaysmaaye wadaaddo bal ka warrama xuunkeeda xuunka wajiraan cadhadaas weeye ictibaaray leeday ma jirto furinkuna waa ku dhacaya waayo cadhala'aanteed laysuma furo laba qobool isoo caroon isuma furaanba kuwaasaa markaas aan soo sheegnay ee qofka seegarka iyo kawaalad iyo sayraanka iyo mugre iyo kaa cadhaysanay wuxuu leeyahay aan garanaynin ayaa markaa baabkii garashada iyo qasadku waa uu ka xidhmay furiinkuna dee wuxuu ka dhacaa qof u qastinayo oo shaygan garanaya ayuu furiinkuna ka dhacaa cali bn abi taalib isaga waxaa laga wariyay inuu yihi laa dalaaqa limukrahin in badanoo saxaabada ka midana waa laga wariyay arrinkaasoo kale jaءa alxadiidu bayi birafci اlxukmi can ilmukrahi in laga koriya alfaacil faqad qaala calayhi الsalaatu wasalaam wuxuui in allaha wadaca wuxuu ka dejiya can ummatii alkhaطأa gebga wanisaana in laguma sugriyo calayhi wixii lagu qasbo kamaa rawaa canhu alayh salaam sida uu kamaa ruwiya canhu calayh salaam sida looga wariyay laa طalaaqa furiin fii iqlaaqin xilan iyo banadam ma jiro ku dhici maayo wafusira aliqlaaquba bilikrahi ayaa lagu fasire waxaan yidhi imaam cali bn abi aalib wuxu uhi laa طalaaqa limukrahin qof la qasoy furiinu ma jiro wmil hadaba ruwiya can kaiiri min asaxaabati ee laga wariyey aa alqastu uqasad loo qastay lima wadica lahu tasarufu waxaan tasarufka loo dejiyey shardu jawaasihi waa shardiga bannaanidiisa walihaada saa daraadeed baa laa yasixu ma ansaxaya tasarufu sabiyi sabiy tasarufkii walmajnuun mid waalan wa hada sharduna yafuutu bilikraahi qasab buu ku tagaa liana almukraha laa yaqsidu uma qastirayo bitasarufi tasarufka maa wadica lahu wixii loo dejiyey wainamaa yaqsidu wuxuu u qasinayaa wallahu aclam markaa inoogu joogo